rabaa inaan jihaado oo garabkaaga aan ka jihaado gaalada aad la jihaadaydo aan aniguna la jihaado garabkaaga ka dagaalamoon arrintaas ilaahay ku caabudo faqaala nabigu wuxuu ku yidhi axayun kuwa nool ma yihiin waalidaaka labadaadii waalid labadaadii waalid ma nool yihiin aabbaha iyo hooyada qaala ninkii wuxuu uhi nacam haa waa nool yihiin qaala nabigu wuxuu uhi fa fiihimaa fa fii birihimaa labadaas waalid loo samafalidooda jaahidku jihaad fa fiihimaa ay fii birihimaa labada waalid loo samafalidda loo samafalaa fajaahidku jihaad nabigeenna suban sala allahu calayh wasalam ninaa u yimid jihaadku uga idan dalbada inuu la baxo oo raaco oo uu cadowga uu nabigu la dagaalamaa la dagaalamo markaasuu nebigu weydiiyey istifsaar wuxuu yidhi labadaadii waalid ma noolihiin aabbaa iyo hooyada markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi ayagaas ku jihaad macnaha birigooda ku dadaal taas wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaa laga qaadanaa oo laga faa'iidaysanaa in shay kasta oo nafta dhiba lagu magacaabo jihaad sababtoo a ah nabiga birigoodiiu jihaad ku magacaabo taasna waxay tusaydaa naftaaduba ha dhibsato ee wax kasta oo labadaada waalid wax u taraya oo sharcigu banneeyey in aad u samaydo naftaaduba ha dhibsato naftaada dhib ha ku noqdo wax alla waxa ay ku amraan laba shardiya laga fiiriyaa sharcigu ma ogolya hadduusan ogolayn waxaan sharcigu ogolayn qofna lagama yeelo shardiga labaad waxa ma awoodaa daadan awoodin waxaadan awoodin ilaahay kuma saarin mar haddii labadaa shardi la helo wixii waad awoodaa culays baa kugu ahaadeen sharciguna waa ogol yahay waa inaad u samaydaa waa inaad u samaydaa taas magaxay tusaydaa markaa wax badan oo aad xataa dhibsanaydo hadday ku amraan sharcigiina ogol yahay adigiina aad awooddo waa inaad u samaydo waa inaad u samaydo ha ahaato shaqaad u qabanaydo ha ahaato xoolaha aad siinaydo waa inaad ugu dadaasho culays kastay kugu tahay jihaadaa nabigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam tan kaleeto xadiidka waxaa laga qaadanaa yidhi xaafid ibnu xajar biriga labada waalid loo samafalaa inuu jihaadka ka fadli badan yahay jihaadka inuu ka fadli badan yahay sababtoo ah biriga labada waalid weligiis waa fardulcayn hal mar fardulkifaa'i ma noqdo waalidkaaga inaad baari u noqoto warkooda aada addeecdo ficilkaada aada xooggaaga iyo xoolahaaga ku anfacdo ayaga aada u baari noqotaa weligeed waa fardulcayn ma jirto xaalad lagu leeyahay waalidkaa inaad u samafashaa waa fardulkifaa'i mar lagu leeyahay ma jirto weligeed waa fardulcayn laakiin jihaadku marna fardulcaynuu noqdaa marna fardulkifaa'iyuu noqdaa marka shay weligiisba fardulcayn ah iyo shay marna fardulkifaa'i ah marna fardulcayn ah waxaa fad badan midka fardulcaynka daa'imka markaasuu yidhi waxaa laga qaadanaa in birul waalidaynku ay dhici karto inuu noqdo midka fadli badan jihaadka mana bannaana in qofku jihaad aado ilaa labadiisa waalid idan uu weydiiyo ma bannaana jamaahiirulculamaa waxay yidhaahdeen waa xaaraan qofku inuu jihaad aado ilaa labadiisa waalid uu ida weydiiyo hadday marka u diidaan labadiiba ama mid ka miduhu u diido ma bannaana jamaahiirta culummada saas yidhaahdeen ma bannaana haddii labadooduba u diidaan ama mid ka miduhu u diido laakiin shardi waxaa ah in labadoodu muslimiin yihiin haddii labada waari aysanba muslimiin ahayn jihaad lama weydiiyo ila wax lala jihaadayaaba diinkoodii ah dadkii haystay hadday gaalo yihiin haddee gaalaaba lala jihaadayo mo marka idan laga weydiima markaas laakiin sidooda kalaa baarnimo loogu samayna fiira iyagiyo gaalaah waa shardi inay muslimiin yihiin waxaa kale oo shardi ah jihaadku inuusan fardulcayn ahayn markaas ee hadduu fardulcayn yahay idan lama weydiiyey jamaahiirtu mareenuda xaafidka ibn أبي jamrana sharaxa wuxuu ku leeyahy waaba ijmaac oo culummadoo dhan iskuma khilaafin jihaadku xaaladda uu fardulcaynka yahay inaan idan لكن weydiinayn laakiin dadka gobol waxaysan kala fahmi karin idan la weydiin maayo iyo xaqoodii iyo birigoodii waa kugu waajib jihaadku ama fardulcayn ha noqdo ama fardulkifaa'i ha noqdo ayaga inaad baari u noqotood u baarnimay samayda weligeed fardulcaynay kugu tahay culammada muslimiintana qof qabaa ma jiro jihaadku marka uu noqdo fardulcayn waalidku xaqba kuguma leh qowl qabaa ma jiro oo aqwaasha culammada ka mid a ah. laakiin arrintu waa maxay jihaadku markuu fardulkifaa'i yahay kuma bannaana inaad aaddo ayagoon kuu dhigno mar hadduu fardulkifaa'i yahay ayagiina muslimiin ay yihiin laakiin markuu fardulcayn noqdo birigooduna waa fardulcayn jihaadkuna waa fardulcayn idan la weydiin ma ayaga labadii fardulcayn adaa la rabaa sidaad labadooda u xagagelin adaa lagaa raba sidaad u xagagelin laheed adaa lagaa raba jihaadkii waa fardulcayn idan la weydiin ma waalidka waa lagaa raba waalidka birigooda iyo ixsaan samayntooduna waa fardulcayn sidaad u qaba ugu baahna waa lagaa raba waa laba farducayn oo kala duwan laakiin qowl qabaa ma jiro xaaladda jihaad fardulcayn noqdo xaqa waalid waa dhacay qowl qabaa ma jiro oo aqwaasha culummada ka mid wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar raximahullah waxaa laga qaadanaya xadiiskan qofka shuurada laga dalbo oo la yidhaahdo masaladaas igala tari inuu u nasteexeeyo qofka shuurada ka dalbay oo nasteexa maxdiyo barax la uu sheego nusxiga waa sida ugu fiican inaad u qayl meeto u fiirsada nabiga sala allahu calayh wasalam cadowuu la dagaalama gaaruu la dagaalama ninkaanuna wuxuu u yimid ba inuu garabka nabiga ka dagaalamo sala allahu calayh wasalam nabiga hadduu dantiisa fiiriyo wuxuu dhihi lahaa garabkayga ka dagaalama waaba timi soo maaha gaale cadowga nala riix laakiin ma fiirina wuxuu fiiray ninkan diin ahaan maxaa u fiican ila waa ammaano diinku ah, haddii labadiisii waalid marba joogaan muslimna ay yihiin haddaysan u fasixin uma bannaana marka ma dhihin iska dagaalana waxay waaba noodihiin soo maaha ayagaa ku jiraan saasaa ninkaan u fadli badan markaa qofka sida u fadliga badan kula tashadaa sida adiga adiga kula roon lama fiirsado oo adiga kuu roon ee waxaa la fiiriyaa si naseexo oo maxdi ah oon baarax ku baahayn sida ugu fiican qofkan kula tashaday xaaladda uu kula tashaday aada ugu sheegaydi saasaa laga qaadanaya rawa bukhaariy can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa annahu cabdilaahi bni cabbaas samica nebiga nabigu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay laa yakhluwana rajulun nin yuusan la kali noqon bimra'atin haweeney nin yuusan la qaali noqon haweeney saasuu yihi nabiga sala allahu calayh wasalam khalwo waxaa la yidhaahdaa ninka iyo qofkii dumarka ahaa inay isla joogaan meel aan makhluuqa u jeedin ilaahay maan aan aadmigu u jeedin khalwo saasaa la yidhahda labadoodia isla jooga dadka kalena arki maayaan khalwaa la yidhaha waa xaaraan ma banaana waxay noqon kartaa qod inay isla galaan waxay noqon karaa meel cidlaa inay isla tagaan waxay noqon kartaa luuq inay isla istaagaan meel kasta oo labadooda aan dadku arkaynin dadka la sheegana waa dad laga heshoodo caruur yaroo laba sano jira saddex sano jira waxba kalwa meesha ka saari meel aan labadooda dadka kaloo caadigaa ah arkaynin inay isla joogaan ayagoo ajnabi karaa waa xaaraan mana bannaana nabiguna sala allahu calay wasalam wuxuu tilmaamay hadday taasu dhacdo shaydaanaa saddex ku soo noqdo shaydaana shirkaas waa yeelka isaga odaydka maxaad u malaynayda nin iyo haweenay ajnabi kalaa sidaas daraaddeed qof kasta oo raba inuusan dib ka shallaayin waa inuu khalwada iska ilaaliyo khalwadu hadday timaaddo shaydaanaa saddex ku noqona waxaa dhici doona wax aad ka shallaydo laakiin haddii marka hore qofku xuduuddaas alla ilaaliyo oo khalwada ka fogaado wax uu ka shallaaya maba imaan karaan ma imaan karto taabashaan imaan karin zinadii weynada imaan laakiin haddaad marka hore seelaha soo goydo oo aad xuduudda alla soo gudubto waxaad ka shallaydaad dhici doona laa yakhluwana yuusan la karin noqon rajulu nin bimra'atin haweeney dadka muslimiintaana waa inaysan aqbalin gabdhahooda nin islaameed ajnabi ka inuu la kali noqo ilaa waa mas-uul ilaahayna waa weydiin waxyaalaha naxdin kale waxaa ka mid ah qolaa su-aal weydiina waxay leeyihiin nin gabadha la saaxiiba i war magaala hayd waxaad ku hadlaydaan la saaxiiba hayd nin gabadha saaxiibkeeda aa qolka la galay waa gabadha iyagu ay dhaleen iyaguna barxadda gurigay fadhiyaan ninkii iyo gabadhiina qolka u xihan qolkiiu ku damaaciy gabadhiina waa isku diishay dagaala dhacay hadde ka war hooyadii iyo walaalihii bannaankay fadhiya ah. ir marka aduu dagaalkii dhacaya dhiig iyo xagatimo gabadhiigaadeen isagoo kadib baxsadana ayagiyo ku tunto waa carab markaasi waxay leeyihin shiikow dhaawacyadaas ma kulaadna ir inta bisad soo xaraystoo hilib meel la gelshay uu leeyahay bisadii hilibkii iga cuntay wax ma kulahay maleeda darada fiir subxaan allah ilaah ilaah qiimada hanaga qadisa daraaddeeda nabiga sala allahu calayh wasalam qofka eelkiisa xumaanta uga raallaya wuxuu ku tilmaamay dayuud dayuudkuna jannada ilaahay ma galo jannada ma galo qofka gabadhii uu dhalay ama walaashiis aheed raalli ka ah nin islaamnimada ajnabiga inay qolkan la gato fiiri waa dayuud ah jannada ma galo dayuud marka ma bannaana waa in arrintaas aad looga fogaado aad waa in looga fogaado gabar ma bannaan ah, si kastaba ha ahaato ma bannaan xaalad khatara kama hadlayno oo hadda maalan gabar waddo ku luntay nin socdaa u yimid inuu waddada ay isla sii maraan waa xaalad gaara ah taas waa xaalad daruuraa la yidhahda laakiin si ikhtiyaar uma bannaan ah, si khiyaara uma bannaan si khiyaara uma bannaan day xataa dhaqtarad tahay oo gabar dhaktarada nin la waayo ninkii wax daweeyo nin u gelaayo in qof la galo kuma banaano maaha waa dhaktarad ah. xuduud mabale miyaa kuwa muslimiin maaha miya dhakatiirtu iyagu soo ma jeed qaran markaad tidhahdo war gabadha waa in qof la gala wuxuu ku leeyahay eh, maya maya meeshaan isbitaal waayo oo isbitaalka isaga xuduud alle maba ilaaliyo miya dhakatiirta aan xuduudda lahayn miya ha xuduudda marka tii alle xataa ma la ilaalayo miya maya ma banaano waa in nin la gala ama qof maxramu la gala gabadha ma banaan laa yakhluwana yuusan la kali noqon rajulu nin bimraatin haweeney walaa tusaafiranna yaysan safrin imraatun haweeney yaysan safrin ilaa walxaal macaha la jirkeeda maxramu uu ahday maahane maxram waxaa la idhaahdaa gabadha ninka aan guurku u qaban karin weligiisba si sharciya oo aan xaaraam ahayna uga xaaraam noqotay sida aabbaheed awowgeed wiilkay dhashay walaalkeed adeerkeed kaasoo kale zawjkiina waa lama oo ka sii habboon yahay maxram dadkaasaa la waa dadka aan gabadha guur weligiis u qaban karin sababtuu ugu qaban waaya maaha arrin xaaraana waxaan saas leenaha waxaan ka ixtiraasaynaa gabadha nin licaan hadduu dhex maro weligood guur uma qabto laakiin arrin khatarahay ku kala tageen laakiin tanu maaha sifa sharciya ayuu xaaraan uga noqday weligeedna guud uma qaban karo kaasaa waxaa la idhahdaa mahram waxaa jira gabadha nin aan guud u qaban karin laakiin waa ku meelgaar wakti uu u qaban karaa jira oo tusaale xaa ka mida gabadha ninka gabadha iyada la dhalatay qaba walaasheeduu qabaa intuu walaasheed qaba guud uma qaban karo laakiin walaasheed hadday ama ka dhimato ama uu furo guud waa u qaban karaa iyada soo maaha ninkaasoo kale waa ajnabi marka ninka gabadha maxramkeeda waa ninaan guurbo u qaban karin abadan weligiis ninkaasaa la ydhaha maxram nabiga marka wuxuu leeyay sala allahu calay wasalam gabar yay safrin ilaa maxram inuu la jira maahan ama zawjkeeda weliba xaadiis saxiix muslimka waxaa ku sugan ilaah iyo qiyaame gabar rumaysan yay safrin nabigu ma kala qaadin fiiri laa tusaafiranna ficilka fii siyaaqi nahyigaa waa ka nakirati fii siyaaqi nahyi yacum wax safara nuucu raba ha ahaado cibaadaha loo safro meel kaleha loo safro nabigu ma kala qaadin sal اlahu ala weliba xadiidkan hadda meeshuu ka hadla waa marka xajka loo socdaba xajka arkaanulislaam ka mida wey meeshuu ka hadla inta kale warkeed badaa asagu wuxuuba ka hadlaaba waa xataa rugn min arkaan islaam marka la aadayo ma aadi karto haddaan xaamilo socon walaa tusaafiranayay safrin imra'atun haweeney ilaa walxaal macaha la jirkeeda maxram uu yahay maane faqaama rajulun ninaa istaagay saxaabadu diinka waxay u baran jireen dhaqan dhegdhegaysi maahayn markii uu nabigu labadan mas'alo sheegay nin ka mid aha waxaa soo baxday mid ka mid inay gaab u qusaydo tiiyuu nabiga marka su-aal ka weydiiyey faqaama rajulu ninaa istaagay faqaala wuxuu hi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo uktutibtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada duulaanka hebel iyo hebel ah meel marka imaamku ciidan u diro ciidankaas in la qoro wey sida sunnada si loola socdo hadhow waxa soo nabad laabtay wixii la dilay wixii dhaawacmay mid walba wixii haray waa in si adadka loo dabiyo way qoran waa lay qoray duulaanka hebelaha laygu qoray saas wakharajat imraati haweentaydina waa baxday xaajatan xaalata mid xajka u socota haweentaydina xajkay aada u fiirsada jihaadka culummadu waxay isku khilaafeen waktigii nabiga fardulcayn uu ahaa iyo fardulkifaai uu ahaa marmar inuu fardulcayn ahaa waa la isku waafaqsanya laakiin culmada gobona waxay qabaan dhammaan zamankii nabiga farduulcaynuba wada ahaaba u fiirsada weliba imaamku qofka uu ku qoro oo uu diro farduulcaynu ku noqona ah. waidastunfirtum fanfiruu aan hore ugu soo marray masaladaas ah. qofka uu yidhaah adigu bax farduulcaynu ku noqona aniga waa lay qoray duulaankeebel halaygu qoray haweentaydina xajka aada qaala wuxuu uhi idhab taag faxjuj xaji maca mraatika haweentaada la jirkeed orad xaji u fiirsado waqtigii nabiga sala allahu alay wasalam wey nabigiyaa taag jihaadkii taagnaa oo calalaqal ah fardu kifaa'i waa laga reebay sababtoo ah arrintaan asagay gaar waa xugun asaga u gaar arrintaan haweentiisa inuu ilaaliyo waa waajib asaga ku gaar laakiin jihaadku ummaddu kala dhexeeyo taasna waxay ku tusaydaa xajka gabadhu ma aadi karto maxram la-aan istidaaco ma haysato hadday weydo maxram ninku hadduu helo dhaqaaluu ku bixi lahaa ku soo laabo lahaa dadka biilka kulena uuga tegi lahaa waddaduna ay ammaan tahay waqti meeshii lagu aadana lahayo waa waajib inuu baxo gabadha shay kale la rabaa waa inay maxram haysato markay dhaqaalihii hesho maxramna waa inay hesho hadday dhaqaalihii hesho maxramna weydo ma awoodo xajka waajibna kuma ah hadday maxram weydo waajibba kuma ah tan kale xajkiiyo arkaanta islaamka ka mid ah haddii la yidhi maxram la-aan yay aadin ka waran qaranaf meelaha inay iska wareegta iyo ganacsi maalin walba gaari iska saarnaa ma banaana ilaahay iyo qiyaamo gabadhu hadday rumaysanta ma banaana tan kale ganacsatada inta dubay ama nairobi u fadhiistay xaasaska dhahaya soo bax diyaaradda soo raac dhaqaalaha kama soo tegi karee jihaadaa nabigu ka reebay markaasuu ku dacay ayadoo weliba xaj u socota ee ayadoo danahaaga u imaanayda inaad tidhahdo ganacsiga kama soo tegi karee diyaarada soo raacdo sow ma ahan dhaqaalahaagiyood u adeegsaydo rabbigaaga inaad ku caasido ya rabbigaaga inaad ku caasido oo xataa qaarkood hadday gabdhuhu diidaan u cagajuglaynay oo leel dhaqan ma rabtid haddaadaan iska soo raacin diyaarada war maxramaa la rabaa war maya maxramkaaga maahanay soo baxa dhaqaalihii rabbi siiyey uu rabbi kula dagaalamayo oo uu rabbigiis ku caasinayo waa iska daruurow leey jihaad nin lagu qoray waa daruuro nabigu ma dhihin sala allahu calay ganacsigaygaan gadgadanaya daruuro ma noqona waa ilaahay laga baqa safarkana imaam nawowi sharaxa saxiix muslimka wuxuu leeyahay saddex maalin meel loo socdo ma bannaano aa nabigu yidhi sala allahu laba maalin meel loo safrana ma bannaano maxram la'aan habeen iyo maalin meel loo socdaa ma bannaana maalin geribkeed intii loo socdaana ma bannaana markaas wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah falxaasilu anna kula maa yusamaa safaran yunhaa canhu mar'atu bikayri zawjin oo maxram xaasilka marka wuxuu yahay axaadiista nabiga macnahooda wax kastoo safar la yidhaah shayga haddaan safar la dhihin gabadhu waa aadi karta de gabadhii suuqan kasoo adeegayda safar lama yidhi haddaan safar la dhihin way aadi kartaa laakiin shay lagu magacaabo safar hebel aawey waa safar gabadhii hebelheed aawey way safar safar wax lagu magacaabo waa laga nahiyey mana u bannaana gabadha inay aaddo ayadoon maxram la socon ama sawjkeeda ma u bannaana waana ka xaaran kala qaad meesha in loo socdo laba maalin saddex in loo socdo maalin in loo socdo iyo geli in loo socdo safarba haddii la yidhaahdo waxaan kala lahayn in la lugaynayo oy lugku baxaydo inay gaari raacaydo inay markab raacaydo iyo inay diyaarad raacaydo oo qaar ay yidhaahdeen maya haddee waktigaas diyaaradu ma jirin hadda diyaarada la raaca dhib ma leh ayraboorkana anugu ka saaraa ayraboorka kalena maxrama u taaga diyaaradda dhexeedana boqol iyo labaatan qof ay dhex fadhidaa oo khalwa ma jirto bele iyo baas male intaas yartaa qaar ay yidhaahdeen sheekh maxamed bin saalax uthaymiino masaladaadka alla wuxuu yidhi ma waadnan fahmi karin haddaad wax kale fahmi weydeen imise goor aad diyaaradda meeshay u socota ee ka leexata meeshiiyaba culays ka imaan kara oo ka dhici kara diyaaraddu waa leexan ayadaa culays ku imaan kara diyaaradda waa leexan gabadhi waxay leedahay aeroboorkia loo taagan yahay waxay ka degtay aeroboor kalaysan qofna ka oqoon yaa ka mas-uula ah. wadan kalayba ka degtayba ayadana yaa ka mas-uula waxaa ka mas-uula kii yidhi diyaaraddu kuxugun maaha xugunkii nabigana kuma jiro marka ama diyaarad ha raacdo ama baabuur hal marto waa isku mid ma kala duuna meesha mar haddii la yidhaha waa safar inaad toban daqiiqo adugu diyaarad ku tagto iyo inaad dhulka marta waa isku xugun ma banaano safar hadday tahay maxramaa layska ma banaano maxram la waa xaaraan ma banaano can abi burdata radi allaahu canhu annahu abi burda samica wuxuu maqlay abaahu aabihiis waa abu muusa alashcari aabihiis can inabiy nabiga inuu ka maqlay sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi alaaatun saddex nuuc oo dadka ka mid ah yuutowna waa la siina ajrahum ajarkooda maratayna laba mar saddex nuuc oo dadka ka mid ah ajarkooda laba mara la siina laba mar ayaa la siinaa saddex nuuc oo dadka ka mid ah macnaha alwal kan ugu horeeya alrajulu waa nin rajulkaasoo takuunu lahu ay u sugnaanaydo alamatu addoon oo fayucallimuhaa yucallimuhaa waxbaraa oo fayuxsinu wanaajinaya tacliimaha wax la bariddeeda oo wayu'adibuhaa edbinaa oo fayuxsinu wanaajinaya ta'diibaha la edbinteeda oo fayatasawajuhaa yatasawajuhaa guursanaa falahu waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar uma yuctiquhaa ayaa xadiiska ku jirta uma yuctiquhaa mid nuuca koowaad wuxuu yahay waa nin gabarh addoona leh gabadhi addoontaed ilaahay baa ku waajibiyey inuu waxbaro edbiyo waa gutay waajibkaas waa edbiyey waxbuu baray edabta waa waxbariddii kadibna waa xoreeyey waa ixsaan isagu sameeye waajib kuma aha kadibna sharafteediiu kor u qaadayoo waa guursaday asagoo naftiisa ay ku tahay hoos u dhac sababtoo ah gabadh addoon ahaa jirtay inuu guursado xoogaa naftu ma jeclo laakiin wuxuu u yeedhay ayada inuu ku karaaneeyo maadaama uu naftiisii khilaafay ixsaan uu gabadhaas u samaynayo ilaahay laba ajaru siiya waajibkii uu gutay oo ah waxbariddii iyo edbintii waa ajar ixsaanka uu u oo ah horaynta iyo guursashadana waa ajar laba ajara alla ku siiya falahu ajraan waani kan labaad muminuun waa muumin muuminkaasoo min ahlilkitaab ahlukitaabka ka mid a waa qof ah ama nasraani oo muumin ah alladii muuminkaasoo kaana ahaa mu'minan mid rumaysan awel hore intuusan nabiga rumayn muuminu ahaa wuxuu rumaysnaa kutubtii hore iyo ambiyadii hore uma aamana binebiyi nabigu kadib rumeeyey sal اlahu calيه wasalam falahu ajraani laba ajra u marka hore muuminu ahaa wuxuu rumaysnaa kutubtii hore alla soo dejiyey ambiyadii hore alla soo diray hadduu yahuud ah nabi muuse wuu rumaysnaa tawraad waa rumaysnaa nabi ciisena waa rumaysnaa injiilna waa rumaysnaa nabi maxamed markii la soo dirana waa rumeeyey sal allahu alay waslm laba ajara ilaahay siinaya ishkaalaa qaar keena waxay yidhaahdeen qofka ahlu kitaabkaa oo aan nebi muxamed rumaynayn ambiyadii hore iyo kutubtii horaa rumeeyen ma ajaru halkaas ku leeyi see halkaas ajar uga yihi jawaabtu waxay tahay marka hore muuminka ahlu kitaabka oo tawraad rumaysan wuxuu rumaysan yahay nabi in alla soo diri doono aa tawraadii ku taalay injiish nabi maxamed leyna in ilaahay soo diri doono sala allahu calay waslm oo sifaadaasi marka marka horuu kitaabka hore rumaysnaa nabiga sifaadiisu rumaysnaa nabi muusena waa rumaysnaa nabi ciise waa rumaysnaa tawraad iyo injiilna waa rumaysnaa wuxuu kaloo rumaysnaa markaas hore ilaahay inuu soo diri doono nabi sifaadaas le nabigaasna uu xaqi sifuu ku rumaysnaa nabiga marka markii damboo lasoo dirayna daatahaan u rumeeyey iyo tacyiin inuu nabigan yahay kii sifaadda laha marka ee mar iimaanka nabigu ka maqan yaho wax tarayda ma jiro ilaa haddii uusan marka hore sifaadda nabiga rumayn kitaabkii tawraadahaa ma rumayn iyo injiil ilaa tawraada injiila sifaadda ku taallaa marka marka hore uu rumaynayo kitaabka hore wuxuu rumaysan yahay nabi sifaaddaas lagu rabbi soo diri doono oo xaq marka dambena tacyiin wey waa cayino wuxuuhi nabigii kitaabkuu sheegaya waa midka kan sidaasuu marka hore iimaankiisu ku ansaxa ee marka hore hadduu yidha tawraada xaqa muusena waa xaq nabi lasoo diro yara ma jiro hadda tawraadba ma rumaysna muuminku marka hore kankaruusan rumaysna sidaas daraadeeda dhammaan yahuudda iyo nasaarada nabi maxamed diiday sala allahu calay wasalam tawraadna waa ku kufriyeen injiilna waa ku kufriyeen nabi muuse iyo nabi ciisena waa ku kufriyeen waa been inay rumeeyeen maxaa yeelay tawraad iyo injiilay ku taalaa nabi maxamed sal allahu alay sl in la rumeeyo wahalis midka saddexaad alcabdu waa addoon alladii addoon yu-addii gudanaa xaq allaahi ilahay xaqiisa waa addoon qofaa iska leh ilaahay xaqiisa waa gudanaa wa yansaxu waana u qayr miiraaho daacad uu ula shaqaynaa lisayidii sayidkiisa wa yansaxu waa u qayr miiraa oo si daacadu ula shaqaynaa lisayidii sayidkiisa falahu ajraani laba ajaru leeyi kaasu sayidkiisana waa ilaalina xaqiisa xaqeelena waa ilaalina rawa الbukhaariي can ibni cumar radi allahu canهuma qaal nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay salى اllahu calayh wasalam can qatli nisaa'i dumarka in la dilo iyo wasibyaani carruurta saqiirada islaamka jihaadka uu jireeyey diinka islaamku ma ahan xasuuq iyo ciribgoyn ee waxay tahay waa isbaarad diinta laga wareejinayo diinka isbaarad gaalada u dhiganta isbaaradaasaa la wareejinaya sidaas daraaddeeda gaalada kuwa aan dagaalamayn ma bannaano in la dilo maxaa ka mid ah dumarka aan dagaalamayn maxaa ka mid ah carruurta aan dagaalamayn ma bannaano in la dilo nabigu waa reebay nahaa rasuulullahi wuu reebay sala allahu calayh wasalam can qatli nisaa dumarka in la dilo gaaladaada iyo wasibyaani carruurta gaaladaada waa duulay nabiga sal اlahu alيه wasalam ghasawaadkiisii mid ka mida ah duulaamadiisii uu arkay gabar la dilay oo gaalo ah markaasaa nebigu yidhi sal اlahu alayh wasalam maa kaanat haadihi la tuqaati tanu ma ahayn mid dagaalamayda maxaa loo diiday abu daauda wariy sunankiisa ku wariy maa kaanat haadihi la tuqaati xadiidkaas marka waxay dha culummadu sida abu sulaymaan alkhadaabi sharxa abu daawuudka waxaa laga qaadanaa haweentu markay dagaalamaydo in la dilayo ilaa hadda dumar askaraha jiro ah, xadiidka tusa sababtoo ah nabigu wuxuu ka dhigay cilada dilka loo diiday inaysan dagaalamayn hadday dagaalanto oo ciladii isbedesho alxukmu yaduru maa alcila alxukmu yaduru maca cilati wujuudan waxadama xukunku waa isbedela waa la dila gabadha iskayada halkan soo taagana ku dilaya waa dumar la dhihima ah, ama caruurka xataa saqiirka hadduu laftigiisu dagaalama oo gaaladii caruurtoodii waana dagaalama waa la iska dhicina laakiin shardi maxaa inaysan dagaalamin tan kaleeto wuxuu ibnu abi jamra sharaxaa marka lagu leeyahay dumar gaala in la dilaa nabigu diiday waa markii la awoodo la makaansado waa la qabtay ama ayagiyaa la shiishay taasaa la diiday in ayagaas loo qasdo oo la shiisho ama madfac lagu rido ama hub kale lagu dhufto ama inta la qabtoo la dilo laakiin saf gaalaha cadowgaha lala dagaalamaya hubkii lagu ridayaa ku dhacay carruurtii gaalada iyo dumarkoodii wax dembiga kama soo gaara waxaa la diidayaa waa in ayaga loo qasto ama markii la qabto kadib lado taas wey taas wey wuxuu sheegay marka dumarka iyo carruurta abu dawuudka waxaa ku sugan ibnu maajana wuu wariyey nabiga sala allahu calayh wasalama markuu inkiray oo arkay gabadha la dilay oo uu inkiray oo yidhi maa kaanad haadihi la tuqaatil khaalid ibnu weliidoo jihaadka ku jirayuu nin u diray markaasuu yidhi laa yaqtulanna mra'atan walaa casifa yuusan isku dirin qof dumar ah iyo shaqaalaha la soo kiraystay shaqaalaha la soo kiraystay maaha mid dagaal loo soo kiraystay waa qof khidmo gaalan u soo kiraysan dad iska xamaal ahoo loo soo kiraysta inuu u shaqeeyo badarka u karkarina meelaha ama alaab u sidaa waa shaqaale dagaal uma soco dagaal haddii loo soo kiraysta waa iskari taas kaasna lama dili karuu nabigu yidhi sala allah alay waa meedha waa saddex waa dumarkii iyo saqiiradii iyo casiirkii waa ajiirkii wuxuu abu sulaymaan alkhadaabi waxaa la mida duqa dhacay oo gaalka duq dhacay oon dagaalka xoog iyo caqli midna ku biiray meel iska yaalla ma la dili karo maxaa laga raba waxaa la mid ah oo shan uu uga dhigay raahibka baadariga kiniisadda iska fadhiya inaan diintu caqli ahayn saasaad ku ogaanaya dii caama la weydiye waxa l asagaaba ugu daranoo balaayo faafaay baadari oo kiniisadda iska fadhiya lama ogolo in la dilo ma la ogolo baadari kniisad iska fadhiyo iska cibaadaysa raay cibaadadiisa qaldanaat yay anficin adigu ma dil hay adiga dilku uma hayo iyo dagaalka so uma jeedi shantaasba lama dilo lama dilana saasaa loola jeedaa marka la awoobo kadib lama dilo ayagana dil loolama qasdo laakiin dagaalkii safki gaalada hadday dhabarka uga jiraan oo wixii gaalada lagu ridayo ku dhacan taas waxa weeyaan dembi kama imaanayo rawa bukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi innii aniga amartukum waxaan idin amray an tuxariquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaad gubtaanaan idin amray laba nin oo waxay ahaayeen ridoodeen oo islaamka ka labxeen kadibna ilaah iyo rasuulkiisa caayi jireen marka waa anigii idin amray inaad gubtaan hebel iyo hebel uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam waina naara dadkana laa yucadibu wax kuma cadaabo bihaa naarta ila allahu allah maahayn cid kale wax kuma cadaabo dabka fain wajadtumuuhumaa haddaad heshaan faqtuluuhumaa dila laakiin yaan la guli marka labada nin way ridoobeen nabigana waa caayi jireen ilaahayna waa caayi jireen ilaahay rasuulkiisay caayi jireen nabigu marka markii hore wuu amray kadibna wuu nahyey in la gubo waxaa la idhahdaa naasik iyo mansuuq wey waa laba xadiisoo isnasakday amarkii hore nabiga waa sunnadii nabiga marka dambuu diidayna oo yidhi ilaahay cid aan ahay waxma cadaabi karana waa sunnadii nabiga xadii xadii nasaqayaa layihi waana ijmaac uu yidhi xaafid in sunnadu isnasaqdo oo xadii xadii nasaqi karo marka hore nabigaa amray markii dambena isagaa diiday halkaas waxaa daatay ma banaana in dad wax lagu cadaabo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi selafku way isku khilaafeen cumar ibnu khadaab cabdullaahi ibnu cabbaas iyo qayrkood waxay idhaahdeen qof ma bannaan in la gubo sidiisa iyadoo la kala qaadin ma la kala qaadayo gaal uu ahaa haddii loo diraayo lama gubi karo haddii uu qof isagu gubayna qisaas ahaan looma gubi karo xaaladda dagaalka lama gubi karo inta la qabtana lama gubi karo hadduu xata isagu qof gubay lama gubi karo saasay yidhaahdeen culummada gabal sida wuxuu yidhi cali ibnu cabidaalib iyo khaalid ibnu weliid saxaabadii ka waa banneeyeen oo cali waa kii gubay nimankii yidhi ilaaha ah. nimankii nimankan shiicada nimanka nimankii ninkii bilaabay cabdullaahi ibnu saba isagu waa fakaday ta la la qaban waayey laakiin ardadiisii ahayd cali waa ilaahy cali ah. waa weydiye ah, waa weydiye cali iyagoo leh anta ah, anta huwa markaasuu yidhi xaad ula jeedaan markaasuu yidhi anta war xaad ula jeedaan markaasuu yidhi anta allahu lwaaxid ilaah allaha anta alilaah lafdi kale saasuu leeyay adaa ilaahiy khalaas markaas uu arkay lamaa ra'aytu اlamra amra munkara ajajtu naari wadacawtu qumbura markaan arkay idu arrinku inuu yahay arrin munkara dabkaygan iska shitay good weynu toqodu dab ku shitay qumburna waa u yeedhay qumbur waa ninkii dadka uu ciqaabayo ciqaabka ku fuli jiray waa jallaad ah, qumbur kaalay cadow waa soo baxay mid walba inta qabata ku ridu kaasu ku ridu dalad ka laabta mayo ilaahat dalad ah, dalad dalad waa ku guray waxaa fakaray un shaydaankii aas-aasoo yahuudka ahaa cabdullahi ibnu sabc oo nimankan shiicadaa aas-aasay ninkaasaa fakaray waa la qaban waaya isaga weliba wuu cayniyey waa qaban waaya marka cali bnu abi daalib isagu waa gubay saasuu marka arkaayay inay bannaan tahay laakiin cabdullahi ibnu cabbaas markii loo sheegay aad u dhinkaa ma ahayn inaad gubto lakin inaad layday ah oo ah, si madax uga jar waa murtadiine saasuu ku yidhi wuxuu yidhi inaad gubto ma ahayn maxaa yeelay ina naara laa yucadibu biha ila allah laakiin inaad layday ahayd ilaa nabigaa yidhi man badelo diinu faqtulu saasuu ku yidhi xaafidku wuxuu yidhi fa daahiru nahyi fiihi atriim haddii la iskhilaafo maxaa lagu kala baxaa daliilka soo maaha xadiiskaa nahyiga daahiru ku yahay inay xaaraanta in wax la gubo ama qisaas ha ahaato ama ha ahaato gaalnimo xaalad kastoy tahay in wax la guba ma banaana ah, ma banaana in wax la gubo qisaasta qofku siduu wax u dilaa loo dilaa marka saddex laga reebo saddexdan iyagu ma banaana haddii qofku uu qof gubo waa la dilaa maahana ma banaana in la gubo hadduu qofku qof sixrana ma banaana in la sixro ila sixirku waa xaaraana ah, ma sixri karti ee waa la dilaa qofuu sixri markaasuu qofku iska waasho saxaraday kaaduu daadina inkaas iska taageen dilkaaba roon soo maha saaxirkaas waa la soo qabtaa waa la dilay ah. haddii mooryaan inta gabar ku soo gabadhii saas ku dhimatana waa la dila ah, ee siduu ku dilay laguma dili karo marka saddexdaas siduu qaatilku wax ku dilay laguma dili karo ilaa ma banaano ficilku y ah. ficilku ma banaan marka waa nuucaas markaa darku ma banaan halkaas maxaa soo baxay markaa cayayaanka oo mudigaah wax dhiba cayayaanka wax dhiba si kalead u dili kartaa laakiin ma gubi kartid injirta iyo boodada iyo shilinta iyo xoolaha iyo dadka gobol soomaalida waxay yaqaaneen xoolaha xerada ayaa ku jiray dab halkaas ku shidanaya soo qaba neefkan ka goo shilinta dabka kuriis war ilaahay baa xadaad ma banaano inaa lilaahi wa inaa inaa lilaahi wa halaag ma banaano Ah. amase joodarigaana waxaa laga dareemay in bahal ku jiro biyo kulula lagu shuba ma banaana xaaraan ah. dad ilaahay keliya wax ku cagaabi kara adugu awooddaasaa sheegay sun ku buufi si kale u laay waxa kaloo ku dili karto ku dil baalkaanu waa caga waa mu'di waa bannaan yahay in la dilo laakiin in la gubaa xaaraan ka dhammaan cayayaanka dadka dhiba ma bannaana in la gubo ma bannaana taasna xadiiskan waa axaadiis adilada tirada badanoo kutusayda axkaam inta ilaahay soo dejiyey kadib in la nasaqay waxaa ka mid a amarkii marka hore nabigu amray in la gubo kadibna waa la nahyey marka axkaam badanaa sidaas ilaahay weynaa subxaana wa tacaala u nasaqay sidaas axkaam badan aa ilaahay u nasaqay can anas ibni maalikin rawa lbukhaariy can anas ibni maalikin radia allaahu canhu ana rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama dakhala waa soo galay caam alfatxi sanadii maka la furtay walxaal calaa ra'si madaxiisa almiqfaru koofidii ay ku sugan tahay koofi oo koofi biraada wey oo dagaalka laga gashana koofi caadi maan koofi biraad wey falamaa nasacahu markuu siibay nabigu jaa'a rajulu ninaa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo ina bna khadarin ninkii la dhihi jiray ibnu mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacbati kacbada daahiyadeeda faqaala nabig uxuuri uqtuluuhu dile sanadkii sideedaad ayaa magaalada maka la furto muslimiintu furteen markii maka la furtay dakala waa soo galay caama alfatxi sanadkii maka la furto sanadii sideedaad aheed maka ayaa nabigu soo galay sala allahu calayh wasalam wa calaa raasihi lmiqfar ayadoo madaxiisa koofi biraad uu ku sugan yahay taas waxay daliil u tahay sida abu sulaymaan alkhadaabi iyo qayrkiisba ay u caddeeyeen maka markuu nabigu soo garaayey inuusan xaj iyo cumro midna soo xidhan taasna waxay tusaydaa magaalada maka almukarama qofkii dan kale oo aan u socon xaj oo aan u socon cumro waa degan yahay badeecuu raba inuu ka soo gato badeecuu raba inuu geeyo danuu kaleeyo qofuu soo booqan rabaa qofkii meeshaas dan kale kale oon xaj iyo cumro u socon qofkaas waxaa u bannaan asagoo muxrim ahayn inuu galo magaalada sababto aan ah nabiga sala allahu calay wasalam xaj iyo cumro uma socon jihaad u socday asagoon muxrim ahaynuu galay inuusan muxrim ahaynna koofidaa ku tusay taas darteeda waad geli kartaa haddaadan xaj iyo cumro u socon laakiin bimunaasaba waxaan baraarujinaa hadda dad badanaa waxay samaystaan iqaamooyin oo maka inuu ku xajiyo ku cumraystuu raba laakiin warqadda waxaa ugu qoran inuu degan yahay maka makana ma degano deegaana kama rabo dadka gobol degan kama hadlayno qofka degan warkiisu waa cadi qofka degan deegaankiisa u socdaa asagoon xaj iyo cumro xidhan u tegi kara cidaan u degan ganacsiyu ku leeyahay ganacsigiisiiuu raba inuu soo fiiriyo reerkiiu raba inuu aado asagoon xaj iyo cumro xiranu geli karaa qofkaas hadduusan u socon xaj iyo cumro laakiin qofaan waxba meeshaas uma yaaliin cumru u socdaa asagoo muxrim aan ahayn ma geli karo waa ka xaaraan warqadan qoraalka ah wax macnaa male waxaa macnale waa adiga niyadaada iyo xaqiiqada aad ku suganta ma degan tahay meesha deegaan ma ku leedahay ganacsi ma ku leedahay reer ma kuu degan yahay meesha ma ku nooshahay maya mama ogolid xataa maalmo inaad joogtaan cibaado ahay khalaas ma degenid marka warqaddan qoraalkeedu noqon maayo deegaan ma noqonayo ma geli kartid adoon xaj xihan ama cumro xihan hmm. ahlucilmigu waxay yidhahdaan marka qof cadow ka cabsanaa horta waa waajib inuu xirto xajkii ama cumradii wixii u socday laakiin labiskiisii uu iska sida karo qamiiskiisii uu qaada karo qamiisku ma bannaanayn mogta laakiin cabsidaa bannaynaya kalaasaa dhowna neefu iska bixina dheeraad oo qamiiskaas uu sitay ama shatigii uu sitay waa baarkaas laakiin ixraam la-aan bataatana ma geli karo qofkaan deganayn qofka degan waa u bannaanta isaga isaga waa u bannaanta beydkan alla waa weynayey subxaanahu wa xuduuduuna leeyahay xuduuddaas markaa qofku inuu ilaaliyo weeye hadduusan ilaalin wuxuu noqonayaa qof xuduudii alle ka gudbay waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah wuxuuna soo gelayaa oo nasiib ku yeelanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waciidkaas ugu goodiyey qofka ka gudba xuduudda alle oo ilaah uu yidhi qofka xuduudda alle ka gudbaa naftiisiyuu dulmiyey aayaad kaloo fara badanna ilaahay uu cadaab ugu ballan qaaday qofka xuduudda allah ka gudba subxaanahu wa tacaala marka qofku waa inuu xuduuddaa la ilaaliya beydkan aadaal ilaahay u weyneeyey xuduuduna u yeelay xuduuddaasu waa mawaaqiidda meelaha laga soo xirto xajka iyo cumrada qofka hadduusan u socon xaj iyo cumro midna acmaashuna waa qalbiga siduu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam inama alacmaalu binniya wa inamaa likulli imriin maa nawaa mathalan dhakhtar u socdaa magaalada kuu galaa amase ganacsi u socdaa magaalada kuu galaa ama dan kalu u socdaa siyaaru u socdaa qof oo ehelkiisa meesha dogan uu soo arki rabaa hadde qofkaas inuu soo xirto xaj iyo cumro midna waajib kuma ahan qalbigiisana allah daalacanaya laakiin qofka u socda xaj iyo cumro kama soo gudbi karo xuduudahaas asagoon xaj iyo cumro midna xiran xadiidka cabdullaahi ibnu cabaas ee bukhaariya muslimna wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam waqata liahli lmadiinati lxulayfa reer madiina nabigu wuxuu u xadeeyey dalxulayfa meesha la yidhaha halkaas kama gudbi karaa hadday xaj iyo cumro doonayaan ilaa ay xirtaan waliahli shaam aljuxfa reer shaamna juxfa meesha la yidhaha ayuu u xadeeyey wali waliahli najdi qarna qarna almanaasil reer najdina wuxuu u xadeeyey qarna qarnalmanaasil meesha la yidhaah waliahli lyaman iyo reer yamaneedna wuxuu nabigu u xadeeyey iyo lamlam meesha la yidhaah markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam hunna lahunna waliman ataa calayhinna min gayrihinna miman araada alxaja waalcumra meelahaas lasoo sheegay dadka degan ayaa iskaleoo ka xidhanaa iyo dadka inta meel ka shishayda ka yimaada meeshaa soo mara oo ah dadka degan kayrkood ahna dad doonaya xaj ama cumro marka arrintaas waa sariix waa caddahay qofka inuu ka soo gudba uma banaana qofkii awel magaalada maka degan oo muqiim iska ah oo ama alaab badeeca meelahaas u doonta ama dana kale gurigiisa u socdaa waa ka duwan duwanya iqaamaduna waa wax sharcigana lagu fahmayo curfigana lagu fahmayo oo qofka laftigiisu waa is ogaa karaa inuu meesha degan yihin kale qof meesha degan oo reer u degan yahay qof meesha ganacsiba ku leh qof meesha ka shaqaysta waa la fahmi karaa laakiin qof warqadan u haysta in uu cumro iyo xaj ku aado asaga naftiisu ogay inuusan meeshaas deganayn haddii oo uusan cidna khiyaanayn naftiisa xataa haddii la weydiiya halkaa deganta hebelow meesha kalu deganaayu sheega dhima makan degana marka ma ahan warqadaas iqaamada oo aad qaadatay macnaheedu meesha inaad degan tahay sharcan ma noqonaydo saas daraaddeeda qofkii hadduu tago cumro u tago salaada waa gaabi kara hadduusan muddo dheer joogeyn waa gaabi karaa salaada iqaamaba ha lahaadee mar hadduusan ku xiran imaamka oo maalan waa dhici karta salaadii oo laga baxay inaad timaado makaad joogta iqaamaad leedahay maka ah salaada waa gaabi karta musaafiraat musaafiraat marka qofka waa inuu aada iskaga fiiriyo xuduudda alle xadiidkan wuxuu kaloo tusayaa qofka hadduu dembi galo oo qisaas ugu yeesho ama xad carabku ma badbaadi karo fiiri ninkaas kacbadu ku dheganaa kacbadu ku dheganaa maya ma badbaadin ha lagu dilu yidhi nabigu sal la ala taas waxay daliilu tahay culummada yidhaahdeen xaramka xuduudda alle waa lagu oofina iyo qisaasta khilaafan liabi xaniifa abu xaniifa sag wuxuu leeya maya qisaas iyo xuduud laguma oofin karo oo qofkii qofkiiba xaramka iska gala xala samaynaa cuntada laga jaraa waa la dhibaa ilaa uu ka cararo xaramka ku noolaa waay markuu cararo banaanka u baxaa la qabana laakiin xaramka laguma oofin karo xuduudule laakiin xadiidkaana caddaynaya in lagu oofin karo uu yidhi xaafid ibn xajar xadiidkan waxaa loo daliishaday qofka maxbuuska ahoo la qabto gaalkaa ayadoon toobadkeen la dhihin in la dili karo isagoon islaam la dhihin la mid ma aha murtadkii qofka haddii uu uu yahay gaal oo maxbuus ahaan loo qabto afar shayaa bannaan ayadoon islaam la dhihin in la dilo waa bannaanta iyadoon islaam la dhihin in layska sii daayo isaga dhanna waa bannaanta in la gataana waa bannaanta in addoon laga dhigana waa bannaanta imaamkaana afarta kala doofo madaxweynaha muslimiinta khiyaarka afarta inuu kala doofo afarta inuu kala doofo marka meeshaan fiiriya wuxuu kaloo yidhi xaafidku waxaa laga qaadanaya xadiidkan asbaab in lala yimaado oo maalan dagaalka markii la gelaya koofibiraad iyo wax kastoo hubka la yskaga ilaaliyo in la qaato taasuna tawakulkii ka hor imaamay nabiga sala allahu calayh wasalam inta ilaahay tala saarata asagaa u weynaa isagaan u tawakul badnaa laba dirac biroodu mararka gabal iska kor jir marka asbaabtoo laga tago tawakul maaha ee waxaa tawakula inta asbaabtii lala yimaadoo la dadaalo ilaahayna la tala saarto sidaasaa tawakul can ibni cumara radia allaahu canhumaa qaal dahaba farasun farasaa tegey faraskoo lahu cabdullaahi ibni cumar u sugnaaday faras cabdullaahi ibni cumar uu iska lahaa ayaa baxsadoo cararay faakadahu lcaduwu cadowgiiyaa qabtay waa gaalada cadowga muslimiinta cadowgiiyaa qabtay oo faraskii qaatay fadahara calayhi lmuslimuuna muslimiintiyaa ka adkaadeen gaaladii fadahara way ka adkaadeen calayhi cadowgii almuslimuuna fa rudda waa loo soo celiyey faraskii calayhi cabdullaahi bni cumar fii zamani rasuulilahi waqtigii rasuulka sala allahu calay wasalam waqtigii rasuulka faras uu iska lahaa cabdullahi bni ayaa cararay gaaladu u galay cadowgiiyaa qabsadeen cadowgi iyo muslimkiiya dagaalameen gaaladii waa laga adkaaday faraskiiyaa laga soo qaaday labadii waa qariibee cabdullaahi ibn cumara faraha laga saaray marka haddii gaaladu hanti muslim ay qabsadaan sida sawaabku yahay imaamu shaafici iyo culummo kalena ay mareen gaaladu ma milki karaan hantidaas hadhow marka laga qaado xoolo gaalada laga qaaday ma aha waa xoolihii qofka muslimka iska laha qaniimada ka mid maaha ah, qowlkaasna wey qowlka xadiiskuna tusaa raajixana ah culummo saas khilaaftay waa jirtaa oo yidhi ixsaana layskaga samaynayo laakiin xaq oo ay iska leeyihiin dadkii khaanimiintahay qaniimaystay layskama siiyaan cabdullahi bn cumar ah, maadaama la siiyey nabiguna ogaa sala allahu calayh wasalam waxay tusaydaa gaaladu hadday hanti muslim qabsato xoolahaas milki iyadu uma laha hadhow haddii laga soo qaado ma ahan xoolo iyagu ay lahaayeenoo laga qaaday ee qofka awal iska lahaayo iskale qaniimadana ka mid maaha lama qaybsan karo ma la qaybsan karo rawa الbukhaariي can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi fakafara allahu ilaahay baa u kafaalo qaaday liman jaahada qofka ku jihaada fii sabiilihi jidkiisa laa yukhriju xaalusan bixinayn ila aljihaadu jihaad maahane fii sabiilihi jidka alle uu ku jihaada qofka jihaada asagoo jihaadka aan wax kale u gelayn wuxuu gelayaa oo kali ah litakuuna kelimatullaahi hiy alculya xoola ma rabo madaxnimo ma rabo diinka alle inuu kor noqdo kaliya iyo wa tasdiiqu kelimaati ilaahi kelimaadkiisa rumayn uu rumeeyey kelimaadka waxaa loola jeedaa al aayaatu daallatu calaa hawaabi lilmujaahidiin aayaadka sheegaya mujaahidiinta ajarka ay leeyihiin aayaadkaasuu rumeeyey aayaadkaasaa kiciyey iyo axaadiista sheegaya qofka aan wax kale u bixin ee soo baxshoo soo saaray jihaad fii sabiili iyo waa tasdiiqu kelimaadkii ilaahay kelimaadkiisa rumayn uu rumaynaa waxaa ilaah u kafaalo qaaday bian yudkilahu qofkaasi inuu geliyo aljannata jannada saasaa ilahay u ballan qaada inuu janno ow yarjicaw ama uu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa uu soo celiyo alladii gurigii kharaja minhu uu ka baxay ma amaa shay la jirkiisa naala uu gaaray oo min ajrin ajar ah ow qaniimatin qaniime ah haddii la dilo alla janno u ballanqaaday jannuu leey haddii kalena isagoo qaniimo iyo ajar isku wata ama ajar kaliyo ajar iyo qaniimuu isku wataa ama ajar kaliyuhu wata labada mid noqona ee qof jihaadkiisu ansaxay ajar la-aan soo laabama duu xataa keliimo soo helo ajar waa wataa ajar waa wata marka haddii la dilana janna ilaahay u ballan qaaday hadduu soo laabtana ajar iyo qaniimuu la soo laabanaa ama ajar kaliya rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi muusa radia allahu canhu qaal ataytu rasuul allah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam ayaan u imid uu yidhi fii nafarin janaaco xaal aan ku dhex suganahay nafarkoo min alashcariyiina oo qabiilada laydhaha ashcariyiinta ka mid ah qabiilada ashcariyiinta la yidhaha abu muusa alashcari uu ka dhashay qabiiladaas nafar ka mida anoo la socda aan nabiga u imi nastaxmiluhu xaal aan nabiga ka dalbayno qaadis inuuna qaado macnaha gaadiid inuuna siiyo oo aan jihaadka ku aadno wey gaadiid inuuna siiyo oo aan marka anagoo ka dalbayna inuu na qaado macnaha anagoo ka dalbayna gaadiid inuuna siiyo aan raacno faqaala nebigu wuxuu uhi wallaahi allan ku dhaartaye laa axmilukum inin qaadi ma waa dhaartay nabigu fiiri wallaahi in qaadi ma wamaa cindii agtaydana kuma sugna ma axmilukum waxaan idinku qaado gaadiid aan idinku qaadana ma hayo gaadiid aan idin saaro ma hayo wallaahana idin qaadi saas wawtiya waa loola yimid rasuululahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalama binahbi ibilin waa laysku idaafaynaa binahbi ibilin nahbi waa bimacnaa manhuub ka khalqin bimacnaa makhluuq waa masder oo macnihiisu mafcuul yahay oo bimacnaa waa min iطlaaqi اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul nahbi bimacnaa manhuub wey wawtiya waa loola yimid rasuululahi salى اlahu alيه wasalam binahbi ibilin biibilin manhuubin geel oo gaalada laga soo qaatay manhuubkana waxaa loola jeedaa haniimadu ah. binahbi ibilin waana min idaafati sifati ila lmawsuuf nahbigaa sifaa ibilka mawsuufkii asalku wuxuu ahaa biibilin nahbin manhuubin biibilin geel manhuubin gaalada laga soo qaaday ah, saas geel oo gaalada xoog looga soo qaadaa nabiga loo keenay oo qaniime ah fa sa'ala cannaa weydiiyey fa wuxuu yidhi ayna nafaru aaway kooxdii alashcariyuuna ee ashcariyiinta ahaayeen kooxdii ashcariyiinta ahaayeen aaway oo qabiilada ashcariyiinta ka dhasheen fa amara lanaa wuxuu noo amray bikhamsi dawdin shan halaad shan halaadu noo amruu yidhi shantaasaa la siiyo gaadiid ha ka dhigteen shantaa salaadoo guri dura kurusyaal cadcad guri waa janac mufradkii wuxuu ahay aqar aqarkana waa midka abyadka ah guriyaa lagu jamciyey durana waa jamcu durwaduna waa kuruska foodiisa waa kuruska foodiisa duraa waa jamcu durwatin gurinkuna waa jamcu macnuhu wuxuu yahay shantaa salaadoo quri duraa kurusyaal cadcad ayilka inta ka batay kuruska foodiis wada cad yahay shantiiaan wadanay falamaan dalaqnaa markaan tagnay qulnaa waxaan idhi maa sanacna war maxaan samayn waa isla hadal war qaladaan gal nabigu waa kii dhaartay inuusanna qaadin marka haddana waa kana gaadiidunasi nabiga xataa dhaartii uu sameeyey waa jiro nabigu ma oga waa halmaamay malaha dhaartiisa war aan ku laaban u celin siaan dhaartii nabiga uga jiro ila nabigu waa dhaartay wallaahi inqaad inuu yidhi war war waa qaladaan samayn war aan celin warna keena waa laabanay falamaan dalaqnaa markaan tagnay qulnaa waxaan idhi maa sanacnaa maaan maa sanacnaa maxaan samaynay laa yubaaraku lanaa naloo barakayma waxaa nabigu narsiiyey ilaahay noo barakayma maxaa yl qaladaan galnay qaladaan galnay farajacnaa ilayhi nabigaan ku laabannay faqulnaa waxaan nidhi innaa annagu sa'alnaaka waa ku weydiisanay an taxmilanaa inaad na qaaddo fa xalafta waxaad ku dhaaratay allaa taxmilanaa inaadan na qaadayn afa nasiibta ma halmaanto adiga nasiya gaadiidkee ma halmaantay dhaartaadii qaala nabigu wuxuu yidhi lastu ana aniga ma ihi xamaltuku midka idin qaaday horta marka koowaad anugu idinma qaadin allah idin qaaday anugu wax ma hayn ilaahay geela keenay waa koow walaakin allaaha allah xamalakum idin qaaday wa inii aniga middeeda kale dhaartiiya soo hartay dhaarta nabigu wuxuu yidhi haddaan shay ka dhaarto hadhowna aan ogaado shaygaas inaan sameeya inay qayr badan tahay dhaartana waa ka kafaara gudaha shaygiina waa samayna ee dhihi arrintaas waa ka dhaarta dhihi maayo tajcal llaaha curdatan liaymaanikum ilaahay ha ka dhiginina mid qayrka idinkaga gudban a ilaahay leey Ah. inaad shay kayrinta ka dhaarato aad tiraahdo markii lu idhaha samee maya waa ka dhaarta ma banaano waa ka dhaarta ma ilaaha kayrka kaaga gudban haddaad shay ka dhaarato oo aad ogaato shaygan dhaarta in laga qayr badan yahay dhaarta jebi ka kafaaro gudo qayrkana same ah, qayrkana samee nabiga hadalkiisa fiiri sal allahu alay nabigu wuxuu yidhi wa wainii aniga wallaahi allaan ku dhaartay inshaa shaa allahu alla hadduu doono laa axlifu ku dhaaramaa calaa yamiinin dhaar oo facaraa aan ogaado hayrahaa dhaartii kayrkeed khayran minhaa inuu dhaarta ka qayr badan yahay shay ka dhaaran maa kadibna aan ogaado dhaarta kayrkeed inuu ka qayr badan yahay dhaarta ilaa ataytu waa la imaanaa alladii shayga huwa khayru khayrka badan wataxalaltua dhaartiina waa ka xalaashana waa ka kafaaro gudana marka halkaas wuxuu idinkugu soo raray fawaa'id aad u badan xaafid ibnu xajar hadalkiisa oo waa maxay shay qofku markuu ka dhaarto axkaamtii shantaa heer ay ku soconayn dhaartaas tusaale qofka hadduu ku dhaarto shay waajiba inuu samaynaa ama shay xaaraana ka tega waa dhaartay wallaahi waajibkaasaan samayna ama wuu dhaartay wallaahi xaaraantaas mar damba inaanan samaynayn markaas dhaartiisa inuu ilaaliyaa waajib ku ah ilaa dhaartii waa daacif waana waajibe waajib waxaa ku ah inuu dhaarta ilaaliyo hadduu jebiyana laba shaya ah uu ku dhacaa waa dembaabay kafaarana waa laga rabaa inuusan dib dambe ugu laabanna waa laga rabaa hadduu dhaartaas jebiyo waa dembaabay kafaarana waa laga rabaa dib dambe waa inuusan ugu laaban waa koo wa cagsu bilcagsi wa cagsu bilcagsi waxay tahay wuxuu ku dhaartay waajibka inuusan samaynayn wallaahana jamaacada masaajidka ku tukaynu waa shay waajib ku ah shay waajibuu ka dhaartay uu yidhi samayn ma ama shay xaaraanuu ku dhaartay inuu samayna wallaahi hebel waa dilahu qof aan dilkiisu xalaal u ahayn shay xaaraanuu ku dhaartay inuu samayna ama shay waajibuhu ku dhaarta inuusan samaynayn markaasu xaaraan waxaa dhaartaas inuu ku taagnaado waxaana waajib ku ah dhaarta inuu jebiyo jumhuurtu waxay leeyiin kafaarana waa laga raba weli u fiirso jumhuurtu waxay leeyiin kafaaro waa laga raba shay xaaraanu yidhi wallaahi waa samayna ama waajibu yidhi wallaahi inaanan waajibkaa samaynayn xaaraan wey markaas dhaarta inuu inuu ilaaliyo waxaa ila waa macaasi dhaartiisu waa inuu jebiyo uuna kafaaro sameyn hadduu ku dhaarto shay sunnaa inuu samaynaa wallaahi sunnadaasaan samayna dhaartiisi waa daaco waxaa sunnaa inuu dhaartaas ku taagnaado inuu jebiyaana waa karaahiyo inuu jebiyaana waa karaahiyo wa cagsuhu bilcagsi oo waa maxeen wuxuu ku dhaartay sunnada inuu iska daynaa shay sunnahu ku dhaartay inuu iska daynaa fabicagsi ladii qablu waa karaahiya inuu dhaarta ku taagnaada markaas waa karaahiyo inuu jebiyo ka kafaaro gurtaana waa sun waa sun wuxuu ku dhaartay calaa ficli mubaaxin shay mubaaxka uu ku dhaartay inuu samayna markaas culammadu waa isku khilaafeen laakiin jumhuurta oo shaaficidana qowlka saxiixa ah waxay mareen dhaarta inuu ilaaliyo afdal ah oo u fadli bado mar hadduu mubaax dhahaa shaygu dhaarta inuu ilaaliyo sidaasaa fadli badan ka axkaamtiiba halkaasuba ku wada dhameeyeyba aadna u caddeeyey markaas wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed